bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عalى rasuuli اllahi وalih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo labaad ee ka mid ah kitaabu الnikaax iyo tawaabicdiisii kitaabu اlkafaara kafaarada buu kitaab yahay intayna gudagelin kafaarada inaan khulaysano darsigii xalay usuushiisii kitaabu dihaar ood soo marteen wakhtiguna xalay dheeraa waynu soo marray adihaar asalkiisi iyo adiladiisu waa aayadihii mujaadila ku yimid suuratu qasami callad garanaysaan iyo xadiidkii khawla binti taclaba iyo wadaadkeedii aws ibnu saamid iyo xadiidkii salama ibnu sakhr albayaad alansaari iyo xadiid ibnu cabbaas saddexdaa daliil baa u asala masalada waynu soo marray dihaaruka xagga xukumkiisu inuu saddex xugum leeyahay xugumna waa rididiisi iyo dhicidiisu waa xaaraan wa inahum layaquuluuna munkara min alqowli wazuura culimmana waxay soo guureenba itifaaq inuu yahay kabiira min alkabaa'ir inuu xaaraan yahayna waa masala ijmaaciya bacda intuu dhacay kadibna laba xugun buu leeyahay oo ah in laga kafaaro gutaa waajib ah hadday noqosho dhacdo iyo in galmadu ay xaaraan tahay qabla intaan la kafaaro gudanin ka hor masalada saddexaad waxaynu ku soo maray baxigii dihaarka dihaarku inuu noqonayo munajaz iyo mucallaq intuba uu noqonayo waynu soo maray mulaq iyo muaqat inuu noqonaya waynu soo marray ama muabad iyo muaqat intuba uu ku asaxahay waxaa ka soo baxay baxigii annahu laa yunajazu mashruuطan dihaar munajaz oo go-an oo shardi wata inuusan dhacaynin sidaa darteed waxaa la yidhaha dihaarku waa mima yaqbalu الtacliiqa walaa yaqbalu الsharطa cuquudda wuxuu ka mid yahay tacliiqa aqbala markuu munajaska yahay laakiin aan shardiga aqbalin dihaar walba oo go'naa oo munajaz ahaa oo shardi ku xidhnaa xalay waxaynu soo marray inuusan asaxayn dib u fiiriya furuucda soo martee marka waa mima yaqbalu altacliiqa walaa yaqbalu asharda ida kaana munajaza masalada afraad waxay ahayd markaad dihaarkaba la timaado waxaa la rabaa inaad la cidhbiso mufaaraqadii haweenayda aad kala tagtaan hadday dhici weydana waxaa laga soo qaadayay inaad ku noqotay waa soo marray ku noqoshada iyo zamankaas imaamu shaafici umka iyo mukhtasarka musaniba wuxuu ihi waa bixasabi xaali mukalaf baa la eegaya nin bay baashu otomaatig ku noqonaysa ninbaa howlaa loogu cudurdaaro ku mashquulsan ma aha otomaatiga mutuunta ku qoran uma cabirayo wuxuu le imaamka asagu waxaa la fiirinaya bixasabi alimkaani wa xaali mukalaf baa la fiirinaya wahada huwa araajix waxaynu soo maroo kale masaa'il dhowro fara badan oo qawaacidda xalaynu soo sheegnay u laabanaya marka intaana ka bixin cashirka masale muhiima soomaaliduna in badan qabsata xertana laga yaaba in la weydiiyo aanu ku darro keliya oo ah dumarku waxaa laga yaabaa inay raggooda ayaguna ka dihaaraan oo islaam tidhaahdo ninkeedu ku tidhahdo waxaad iga tahay aabbahay baad iga tahay walaalkay baad iga tahay sida aabbahay baad xaaraan iiga tahay middaa iyada inagu waxaanu soo maray madhabkeennu inaan usan dihaar noqonaynin maxaa yeele dihaarku waa xugun gooni ku ah ragga sida dalaaquba uu gooni ugu yahay ragga gooni ugu yahay laakiin xanaabilada cinda axmed riwaaya jirta haweenaydu hadday ka dihaarta ninkeeda waa dihaar muctabara waxaana waajibka ah inay kafaaro gudato iyo kafaaro dihaar bixiso laakiin ninkeedii wuu galboon karaa asago aday kuu taallabeedaa dihaaray soo kafaaro gudo anuu xaaskaygi baata baddan maxaa ku geliyey yaa kuu dirsaday iyadoo inay kafaaro gudato oo kafaarada caawa aanu gaari doonna ay bixisaa waajibay xanaabiladu qabaan fii riwaaya can axmed wakhtaaro ibnu taymiya waa min ikhtiyaaraati shekh islaam bay ka mid tahay waana ra'yi xoog badan waa ra'yi xoog badan sidaa darteed gabadhii la odhan jiray caaisha binti طalxa ibni cubaydillaah ataymiya oo lagu sheegay inay ahayd min ajmali nisaa'i اlcaalam xilligeedii ayaa waxaa soo doonoo doonay inuu markaasay tidhi haddaaban ku guursado aabbahay baad iga waagii damba dhexdooda laga akhyaareeyey sidii loo waday musab waa guursaday gabadhii caaisha bint talxa ahay markii hawsha ay go'aansatay inay guursato ayay weydiisay culummadii saxaabada ka noolaa iyo taabiciintii saxaabadii wixii ka joogay iyo taabiciintii wixii masalada la weydiiyey lam yakhtalifuu in hawsha ay dihaar tahay gabadhuna laga rabo inay kafaara gud la timaado marka usuushaasay ku dhisheen xanabirayga marka waxaa weeye ixtiyaadku laa shaka ixtiyaadku inuu keenayo hadday haweenaydu tidhaahdo ninkeeda ku dhahdo waxaad iga tahay aabbahay ama walaalkay ama awowey oo kale waxaa ixtiyaadku keenayaa ilaa ay kafaaro gudato in aan loo galmoonin xaasna aan laga dhigan ayadna ay waajib ku noqonayso calaa aqali taqdiir loo sunneeyo si looga baxo khuruuja min alkhilaaf haddaynu u gudbaan alkafaara waxaa laga keeda cinda ahlicilmi min alkafri wahuwa asatr wataqiya wax in la asturo ama la qariyo ama la dhaafo ama la tiro ayaa laga keenay maadaama aad dembi ku dhacday kafaaradu waxay gudaysaa oo baabi'inaysaa khaladkii dhacay bay tiraysaa dembiga marka dembi muxaqaq ah iyo mid suuratu dembila weeye dembiga muxaqaq ah de waa kafaaratu dihaar oo kale kafaaradii almujaamic fii nahaari ramadaan oo kale taas waa dembi muxaqaq ah ama kafaaraة اlqatli waxaa loo sameeyey suuraة اdambi baa la siiyey ruuxii muslimkaa u dishay dembi kaama soo gaadhay laakiin maadaama naf ilahay caabudayso muslimada aad dishay dhibna aad geysatay kaannaka ikhtarafta damba inaad ku dhacdaa laga soo qaaday marka sideedaba marka khalad dhacay ayay kabtaa oo ay ama asturtaa saasaa loo yidhi kafaaraadku marka cinda ahli اlcilmi way qaybsamaan waxay u qaybsamaan marka koobaad kafaaro xoran ay gasho iyo midaysan gelin kafaaro xoran ay gasho iyo midaysan gelin bay u qaybsamaan kafaaraadka marka xorayntu aysan gelin ictaaqu waa kalkafaaraat اlwaajiba fii maxduuraati اlixraam xajka iyo cumrada waxyaabaha lagaa xaaraam yeelay haddaad ku dhacdo kafaara gud iyo fidya lagaa rabaa kafaara gudkaas iyo fidyadaasi ma gasho ictaaq iyo xorayn ma gashee dhiig iyo xoolo iyo maalmo la soome iyo hawlahaasay gooni ku tahay waa taqaanaa mar u taana waxaynu ku soo maray kafaarada noocaasa waxaynu ku soo marray fii kitaab اlxaj baad ku soo marteen ayib kafaaraadka xoran ay gasho ayadu markaasi waa laba nooc bay noqdaan kafaaraadka uu xorayn gasho ee yadkhulu fiiha اlictaaqu waa nowcan kafaara murataba iyo kafaara mukhayara kafaara murataba khisaasheeda oo xoraynta iyo soonka iyo wax quudinta ah kafaaraad la tartiibinhayo oo mukalafku ilaa uu midda koobaad waayo talabaad uusan u guuri karin talabaadna uusan ka guuri karin ilaa uu tii saddex ilaa uu ayada waayo ta saddexaad uusan u guuri karin oo kafaaraad murataba ah iyo kafaaraad mukhayara ah loo qaybiya kafaaraadka ah, ka mid a ah, kafaaratu maxaa ka mid a alqatli baa ka mid a almujaamic fii nahaari ramadaan baa ka mid waad garanaysaan bay ila tahay kafaaraadka mukhayarada ana waxaa asal u ah kafaarat اlyamiin kafaarat اlyamiin cidqi baa gala laakiin khisaasheedu waa mukhayar baa tahay inaad xorayn ka bilowdo inaad toban miskiin quudiso ama aad arad bixiso ama aad soonto saddex maalmood saddexdaasi marka u kala jabaan kafaaraadku kitaabka marka wuxuu ku saabsan yahay si guud muطlaqu اkafaaraat kafaara gud wixii la odhan jiray ayuu si guud sheekhu uga hadli doonaa maqsuudkuna waa nooci labaad ee kafaaraadka noocee wey waa nooci uu gelayay ictaaqa nooci xorayntu ay gelaysay ayuu khuseeyaa kitaabku maqsuudkiisu waa intaa mucdam ulmasaa'il waxay ku dul wareegi doontaa noocii ay cidkugu gelahayay nooc ka mid ahoo kafaaratu ilaa ayadaa u dambayso xalay aynu soo maray saasuu sheekhu iskugu xidhaaya haddaynu u gudubno marka usuusha iyo qawaacidda uu kitaabka ku dul wareegi doono wixii aan ka fahmay ama culummadu ay tilmaameen walow min طarfin khafiy waxaa ka mid a qaacidada la yidhaha almuطlaq min alasmaa'i yatanaawalu alkaamila min almusamayaati fi اlإhbaati la fi الnafyi macnaheedu waxaa weeye haddii magac la ilaaqo magac la iطlaaqo magacaa la iطlaaqay wuxuu ku dhachayaa magacaa dadku ku dhaca midka u qiimo badan almuطlaqu min alasmaa'i yatanaawalu اlkaamila fi اlmusamayaat fii baabi اlإhbaat markuu muhbat yahay haddaan ku dhaho lacagtan nin si joqoro inaad siisa ma rabo waa socohaata gaangis inaad u dhiibtana ma rabo maxaan rabaa nin quman oo islaana oo dadka ku dhex jira oo seed ku ogaatay waxaa lgu almuطlaqu min alasmaaءi yatanaawalu alkaamila min almusamayaat fi اlإhbaat ila hadda sii baan ku nafyi ma aha nahyina ma aha fii baab اlإhbaat sidaa darteed bay usuuliyiintu iyo fuqadu kala qaadeen qowlahu tacaala walaa tankixu maa nakaxa aabba'akum walaa tankixu maa nakaxa aabbaa'ukum idan aabbayaashin waxay guursadeen ha guursanina nikaax baa la ilaaqay maxaan ku ambaaraynaa ma alkaamil baan ku xambaaraynaa mise mulaqu nikaax islaantii aabbaha ama awogaa meher uun ku rido waa ka xaaraan yuusan weligiiba la aqalgelin uusan aroosini hunaa waxaan ku ridaynaa mulaqu nikaax maxaa yeele waa fii baabi nafyi waa nahyi walaa tankixuu maa nakaxa aabba'ukum waad fahanteen baan u malay cagsa dalika qowluhu tacaala fain طallaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu hunaa waa maxay waxaan ku xambaaraynaa alkaamil min الnikaax lanna waa fii baab اlإثbaat khabar weeye ooma bannaano ilaa ay nin labaad guursatoon asaga ka ahayn guur nikaax kaamila huna la rabaa leesh waa guur dhacay caqdi dhacay maca galma ah wa hada huwa alkaamil fii baab alإثbaat marka masalada asalka asaga furuuc baa hoosgeli doonto waan gaari doonaa o qaacida labaad iskana ogaada sida ayada ah idan qowluhu tacaala waman yud lahu falan tajida lahu sabiila xageed ku ambaaraysa wado fiicanoo wax u tartamaha loo jeeda waa alkaamil asabiil alkaamil laakiin waa aafasan yaha wadooyin badan buu qaada waa nool indhuhu taagaya asagaaba adduunka gumaysanay laakiin waddo anfacda yaa loo jeeda nafyigu hunaa waa maxay waa fi baab اlibaat heli mayso waa khabar ma aha samaynin iyo hayeelin ma ah muminiinta baa loo sheegaya gaalku inuusan helaynin aakhriya adduunba wado nafyu sabiili huna waa maay waa nafyu asabiil alkaamil qaacida inaad fahanteen bay leetahay meelo badan bay idinka anfici doonta qaacida labaad alxukmu idaa culliqa bishayin lam yasbut ila biwujuudi maa culliqa bihi waa iska asalaa taqaanaan kitaabka ilaahay iyo nabigu hadday xukumkii ay ku xidhaan magac ama shay ku xidhaan xukumkaa ma hirgelayo ilaa shaygii la xaqiijiyo idaa culliqa alxukmu bishayin lam yahbut ila biwujuudi maa culliqa bihi baabu dalaalati lafaad baa lagaga hadla hawsha ayada intaas marka waxaa soo raacdoo kale qaacidadii caanka ahayd ee fi اlusuul waxaa jira taqdiiru اlmacduumi mawjuudan wa taqdiiru اlmawjuudi macduuman dhowr goorna waynu soo maray saddexdaa qaacida usuuligaa meesha way ku jiraan usuusha fiqiga ah ee kitaab ku dul wareegi doono qawaacidka fiqigaan ujeedaa ama macaanida fiqiga ah waxaa weeye kafaaradu xale waxaynu soo maray alaaqu iyo dihaarku ma waxaa u xoog badan in la heleeshiiyo dhaariya aymaan mise waxaa u xoog badan in la heleeshiiyo alaaq almuqallab xalay wuxuu ahaa in la heleeshiiyo alaaq hunaana waxaa la isku hayaa kafaaradu sida haalibka ma in la heleeshiiyaa cibaadaadka mise waxaa in la heleeshiiyo weeye cuquubaadka hay almuqallabu fi اlkafaarati in la heleeshiiyo cibaado laga soo qaado mise in laga soo qaado cuquubo iyo haraamo iyo qaan iyo dandhow almuqallab fii madhabina waxaa weeye waa in kafara la haleeshiiyo cibaadaadka cibaadadka in la haleeshiyo zakadoo kale la haleeshiiyo waa cibaada badaniya maaliya wajaba tahiiran ka zakaati baan leenahay kafaara maxay u waajibtay dembiga iyo khaladka aad gashay in la tirtiro oo la gacanta la mariyo marka waa cibaada badaniya maaliya wajabat tahiiran kaakaat furuuc marka cuqub ku iman doontana waa jirta waxaa kuu soo hadhay almuctabaru fi lcuquud horaan baynu soo maray qaacidada labaad almuctabaru fi lcuquud madanu lmukalaf baa mise waa nafsu اlmri iyo cuquudmu waxay ku dhisan tahay xaqiiqada jirtae waaqica ah mise malaha mukalafka lagu dhisi horaan baad soo marteen furuuc baana <laughs> ay qaacidaa yeelan doontaa huna ay yeelan doontaa insha allahu tacaala marka intaa aan ka tagno insha allahu tacaala waxaan u gudbaynaa afar rukni buu ku dul wareegaya kitaabka afar rukni buu ku dul wareegaya masaaishu afartaa ruknina waa kafaaradu meeshay ka duulaysaba rukniga koobaad waa alimaan nafta la xorayn iimaan baan anagu u sharinaa waa madhab jumhuur اculamaa waa qaydkaas iyo rugnigaa iyo furuuc badan buu yeelan doonaa rugniga labaad waxaa weeye asalaamaةu min alcuyuub almukhila asna furuuc buu yeelan doonaa qoorta la xoraynayo waa inay ceeb ka badqabto ceebtaasoo dhaawacda shaqada iyo waxqabadka iyo howlkarnimadii qodobka saddexaad ama qaydka saddexaad kamaalu riqi addoonka la xorayn ee xorta laga dhigay waa inuu yahay addoonnimo buuxda uu leehay oo uusan markaasi dhaawac gaadhin addoonnimadiisi midda afraad oo qaydka afraad ah kown اlcidqi khaaliyan min shawaa'ib اlciwad kown اlcidqi khaaliyan min shawaa'ib اlciwad maadaama cibaado uu yahay cibaadana niya u baahan tahay ilaahay dartiina loola imanayo waa inaadan mushaar iyo mushqaayad ka qaadanin xoraynta aad addoonka xoraynaysa kafaarada ku baxahay afartaa rugni iyay furuucdu kitaab dul wareegaysaa aan dareeriya marka insha allahu tacaala ma tugo ma dhib badno ku rubaadeen dihaari kafaara way iska runtaan malaynaya ayib yushtaradu waxaa loo shardiyaa yushtaradu waxaa la shardiyaa cafwa niyatuha niyat lkafaara kafaara inaad niyaysataa la shardiyaa lanna waa cibaado inama alacmaalu bاniyaat wmaa umiruu ila liyacbudu اllah kafaaro weeye dembi ridaysa loogu dhowaanayo asalla wixii cibaadaha niya loo shardiyaa ila bidaliil laa tacyiinuha laa tacyiinu sabab اlkafaara kafaaradu sababkay ku waajibtay inaad niyaysato ama aad bardhowda shardi ma ah oo tiraado waa kafaara can اlqatli ama adda waxaan ka kafaara gudanayaa galma dhacday maalin ramadaan waxaan ka kafaara gudanayaa dil aan ruux muslima khata aan u dilay shardi ma ah asbaabulkafaarad la cayini maayo iyo jihaday ka imanayso laakiin waxaa inaad kafaara bixinayso saa darteed aarka cadamu tacyiina waxaa weeye maalan kafaara laguu lahaa ma kafaaratu qatli bay ahayd ma mid galmo ramadaan bay ahayd ma waxay ahayd dihaar waad ilowday maxaa kugu filan inaad niyooto inaad kafaaro bixinayso qushigeeda waxay ahayd idan tacyinku shardi ma waxaa un shardiga niyat اlkafaara amaa in aad berdhowdood cayinto sababka kafaarada ay ku timid oo min dihaar ah aw qatlin ah aw yamiinin ah ilaa aakhirihi shardi maa inaad fahanteen bay ila tahay maxaa yeelay aslu kafaaraadba waa waajib marka tacyinkeeduba shardi ma siyaa laakiin camalkii oo kafaarada ah inaad markaa niyeysato waa laazim saasay shaaficiye leeyihi wakhisaalu kafaarati cafwan wakhisaalu kafaarati dihaar qismiga labaad ee kafaaraadka cidkuu gelahayay kiisii u muhiimsanaa oo dihaaru ku bilaabay wa huwa bayt اlqasiid cidqu raqabatin mumina qoor mumina in la xoreeyo wey qoor muminada in la xoreeyo lxadiii mucaad bin xakam asulami aan u daliishanay annagu saxaabigii aad garanaysaan markuu islaamay kadibna uu maalin adhigiisii booqday gabadhii la joogtay ay ku tidhi neefka hebela ah, awey markuu idhowtayo waxay tidhi yey ama dhurwaabaa cunay laxjalaa qabato gabadhiibu farba meel dhigay dhurbaaxo kadibna wuu arkartay inuu iskaldamay nabigu u yii nabi allow dhibkaasaa dhacay qoor inaan xoreeyana waa laygu lahaaye maxaan sameeyaa ayada inaan xoreeyo ka waran wuxuu la kaalay gabadhi nabigu wuu imtixaanay markuu ogaaday inay mumino tahay wuxuu hi ictiqaa fa inaha mumina idan nabigu istifsaal ma samaynin baan idhi tarku istifsaal fii maqaami ixtimal waxaan isku ogeyn yunazlu manzila alcumuumi fi lmaqaal qoor baa laygu lahaa nabi allow xoraynteed ma dhi ma dihaar bay ahayd ma waxay ahayd dhaar bay ahayd ma naf muslimada baa dishay ilaa akhiri ma weydiino suubaro wuxuu ihi la kaalay aan hubsana inay mumino tahay halkaa waxaan ka fahamnay qoor xoraynteed waxaa uu shardi ah inay iimaan leedo muslimo tahay halkaasaanu ka qaadan waliba waxay nagu busheenu yidhaahdeen waxaa ku jira ixtimaal waxaa dhici lahayd in ay ahaydba qoor muminad baa lagu leeyahay naska laguma sheegin baan nidhi asalna waa wixii mulaqa in lagu qaato calaa iطlaaqihi ila bidaliil haddii xadiidkaasa ugu muhiimsan amaa in lagu xambaaro kafaaraة الdihaar iطlaaqeeda lagu xambaaro qatliga khilaaf baa ka taagan oo waad ogtihiin qaacidatu xamli muطlaq اlmuqayad suwarkeedii suwarka khilaafiga ku jirtaa suwarka khilaafiga mar hadday xukunku isku khilaafaan waxaa weeyaan khilaaf baa gala marba hadday xukumka isku khilaaفaan khilaaf baa gala laakiin marka ay isku xugumka yihiin labada mas'alo ama sabab iyo xukun baa iska waafaqaan iyadu markaa khilaaf kuma jiro wad ogtihiin marka hunaa sababkana waa iskhilaafeen sababkii waa sababkooda tanna waa kafaaratu qatli midna waa kafaaratu dihaar mar hadday sabab ama xukumku iskhilaafshihiisuba khilaaf ayaa yaalla waxaa kaloo uu abu xaniifa sheegay macno ku jira kafaaraة اlqatl on halkan aan ku jirin maxaa yeele kafaaraة اlqatl waxay iimaanka loo shardiyey naf muslimada oo ilaahay caabudaysad adduunka dhaafisay waxaa lagaa rabaa inaad naf kaloo muminada adduunka ku soo celiso ood xorayso si tii ciwad ooga noqoto ama kafaaratudan huna kubaab ma aha buui asagoo abu xaniifa hadduu macaanida fiiriyo wuu kaa farxalalaya dhibba ma laha abu xaniifa asagu wuxuu qabaa kafaaraadkoo dhanba iimaan looma shardi ilaa kafaarat alqatli اlmansuus waana sida daahiriya iyaguna ay abaan ayb laakiin anagu waxaan leenahay xadiidka mucaawin xakama sulima nas fi lmawduuca mulaqa kifaarat diharna waxaan ku xambaarayna muqayadka fi kafaarat اlqatl asalkana waa mid ah aan iskaga tagno raqabatin muminatin qoor xor ee muminada xoraynteed baa yaa khisaawlkafaara kow ka ah waana muratab ilaa qoorta aad weydo ma guudi kartid bilaa caybin ceeb la'aana aan ceeb lahayn ceebkaasoo yukhillu dhaawacaya bilcamali shaqada iyo walkasbi xoogsiga daliilkeedu masalada waa imaam shaafici baa soo guuriyey kama fii mukhtasar اlmusani ijmac wuxuu ihi ma ogi ahlicilmigu inay isku khilaafeen laa qadiiman walaa xaadiran cuyuubtu inay u qaybsamaan fii cidqi raqaba laba qaybood ceeb dhaawacda qoorta xoraynteedoon suuro gelaynin iyo ceebaan dhaawacaynin daawud bn cali aلdaahiri ayaa bacda shaafici khilaaf keenay oo wuxuu yidhi goor walbaa la xorayn karaa kaafira aw muslima curyaan salka ku siqahaya iyo nin dafdaflin kulli waa la xorayn shay walboo addoon walba oo cidku raqaba ay ka suuragelayso waa la xorayn bu wuxuuna ku dhegay lafdiga cidku raaba taxriiru raaba buu ku dhegay waa raabo buu leey waa kaafir waa raabo kana waa raabo kanyarka waa raabo gaalka waa raabo halkaas ku dhegay laakiin ijmaaca uu shaafici soo guuriyey waa qabla an yasiira dabna cali dahri xataa arday muu soo noqonin xilliguu marka shaafici guurinayay ila aad buu uga dambeeyey ardaydiisii dambe yar rakaabaa lagu tiriya dhibban ma laha wuxuu idhi asagu juwayne wuxuu yidhi xataa hadduu soo gaaro o caasiro waxaan u malayn doona ana shaaficiya maa kaana yacuduhu caaliman adugoo shaaficiya dahriya markay arkaan umad naxariistaane adugu ijmaacan baa loo daliishadaa ceebuhu marka huna markaynu kitaab ulbeyc soo marin ceebtu nooc bay ahayd e, caqiiqe iyo udxiyo ceebtu qayb bay noqon hunaa waxaa loo jeedaa ceeb dhaawacaysa e, waxqabadka iyo xoogsiya shaqada addoonka asaga leanna maqsuudku wuxuu yahay nafta in la xoreeyo markay xor noqoton ummadda ay ka maaranto ummaddana ay wax tarto cibaade iyo hoggaan iyo halgan iyo xoogsiba iyo sikabicinba ummadda ay wax tarto ma naf ku noqonaysaa ummadda culays iyo culaab in la soo daayo halkeed hanaga joogto macnahaas marka daqiiqay shaaficdu milicsanya waan ray jumhuur ray jumhuur wey ayib in macnaha la milicsanayo amaa ijmaaca shaafici yakfi haddaba hadday sidaa tahay fa yujzi gudaya sagiirun rugniga koobaad baa koo bilow rugniga koobaad ayaa bilowdoo ahaa assalaamatu min alcuyuub almukhilati biاlcamali wاlkasbi kii horena waad soo dhaafto muxuu ahaa cafwan rugni labaad aan dhaho rugni labaad baa koo bilowday kii koobaad waxaad kusoo martay cidqu raqabatin mumina baad kusoo martay fa yujzi waxaa guday kugu filaanaya sakiirun ilmo yar addoon yar oon qaan gaadhin waad xorayn kartaa kafaaro iyo dooni baa noqot kafaaratu yamiin iyo dil aad dishood ka kafaara goynaysa ruux muslimah iyo adoo maalin ramadaan galma sameeyeyba wa aqracu mid alla u xiira lanna waa raqabo bidaartiisan iyo yuulkiisan ama seemanshaasan uu sheeman yahayna hadda shaqada waxba yeeli mayso dhiidkunbu iska tira waana xoogsanhaya haduu doona koofiyad buu gashan hadduu qabow dhacana almihim waad fahamtee waa carajun mid laangara ama calaan ah naafay naafaygaasoo yumkinu u suuragelayo tibaacu mashin socdun isa raaciyo nin yar heetinaya xoogow lugta yar ridahayaa laga hadlaaya nin dabada ku siqahaya ama ummadda culaha ku naq lagama hadlayo waa acwaro mid weersha ama ila maxaa yeele ninka halka ishala waa xoogsanaya isaaba ishiisan baa la iskugu geyn awooddi o dhan wubkaa indhafiiqaya marka cilla-aantiisu ama weershanimadiisu ma dhaawacayso xoogsigiisi iyo shaqadiisa iyo wa asamu mid dhagala in la xoreeyo way bannaan tahay bacdu sha waxay yidhahen ninka dhagahada yaaba ka shaqa badan bay dhih ninka dhagaha qaba dhagooluhu ma maqla daal baa la yidhi sakaraad oo maanta baaba'anayo waxa hawsha unbugada bay leehay asagaaba shaqada ku fiican waan loo midaari meeshan galbaa laleey ilaa uu derbiga soo taabta beertu muufalhaya war jooji iyo war waan daalla iyo hawlaha ma maqlahay saa darteed culum waxay idhaahdeen dhagoolo fulea ah lama arko dhagoolu inta badan ama weligiiba waa geesi sababku geesi iyo dhagalo ma taqaanaa cabsi baan looga sheekayninba cabsida waalidkaa ilmaha ku abuura oo dadkaa hebel baa libax kala tuuray xidmi baa kala sheeqay dacdaradan iyo silacan wa la sheeg asagu ma maqlo sidiisuba marka waxaan iska ili cunaha ku dheg mooyeen waaa ma garanayo ma aragtay marka aragtay baran malayday marka waa asami mid dhagoola bacdu nasab meesha waxay qorayaan waa akhrasu aniga laakiin waa asamo baa ii dhigan akhras ninkaan hadli karin xaalu sutaamka innaha qaba waa loo ishaari waa loo midaari soo maha marku asagu rabana wuu midaari aniga waa asamo bisa ii qoran asamu mid dhagala iyo waarasu mid aqloon hadlaynin iyo waahshamu mid aan wax urinin meel khayshuub sanka waxba kama uriyo waa dhaga qaba indho qaba waa xogsanayaa laakiin urki baa ka maqan urkaasi ka maqan waxba yeeli maayo shaqadii laakiin shaqo kaleba adduunka hadii laga waayo wax la uriy kuugnimo iyo dhabaaknimo hawsha ay tahay inaan waxba urino shaqa ma qaban karaa shaqa ma qaban kara almihim waxyaabahan o dhan waa cuyuub fii baabi اlbayc waa cuyuub fii baabi اlbayc wa fii baabi اladaaxi wاlcaqiiqa laakiin hunaa ceeb ma aha maxaa yeele ceebtu hunaa waa wixii dhimaya maa yudiru biاlcamali wاlkasbi waad soo marteen kasbi iyo camal inay isku mid yihiin oo uu yahay laba shay oo la isku cadfo isku mida cadfu taraaduf baa fiican wadan waay m min baabi cadfi khaasi cala alcaam culays ma laha wafaaqidu anfihi sankiisi kii waaye asna waa la xorayn karaa addoon sal aan lahayn wa udunay dhaga go-an waa la xorayn karaa wa asaabici rijlay labada lugood farahooda ay go-an yihiin maxaa faraha hoose laguhu lugta xuma yeelaan gumudkaasad wax ku riixinoo ka ordoo kaba buudaad iska xidhan hawshaada waad qabsan shaqadii waad qaban kartaa wey laa zaminu mid curyaana maya zamin waa min azamaana curyaannimo reenoodistan waxay dhahan macduur bay dhahaan ninkan waagii soomaalida ay soomaaliya ka soo qaxday gabdhihii soomaaliyeed iyo reer nudistan way isku rafaadeen dugsiyo waxay tahay gabdhihii soomaaliyeed ka soo qaxay macallimiin reer nudistana oo reer b ay wax ka dhigaan hebla cashirka ka soo baxay macallin macduur baan maxaa macduur kaa dhe waakaad kumantay socoteed laga qabtee macallin macduur baan ayagu maxay u wadaan daahir miyi bay gabadhu ka wada isna macduur muxuu u yaqaanaa curyaan naafay ahoo dhulka socda u yaqaana wixii waa lasku maandhaaf laa zaminu curyaan iyo boos asagoo haddee kafaara gud ku bixi maayo maxaa yeelay maba qaban karaba shaqaba ma qaban karo walaa faaqidu rijlin iyo lug midla lug maqan tahay ninkaana hadde waa nin dhantaalan ayb aw khinsarin khinsarin faryo iyo wa binsarin faadumo min yadin min yadin waaxida haddii labadaa farood wada go yihiin hal gacan tanna waa go-on waa go-on wax ma qabta waa shakaalan suul iyo saddexdaa wax ma tada inaad waxm ku mudmudu mooyaan shaqadii gacan lagu qaban jiray ma tado aw anmulayn aw faaqidu anmulatayn caafa laba xubnood inay maqan tahay min hayrihima min hayri اlbinsari wاlkhinsari ihaan baa ku jira aan maqsuud ahayn baa ku jira ihaama maqsuudeen baa ku jira far walba oo la'aanteedu ay shaqada dhaawacayso laba xubnoodoo ka maqanna waa ka faaqidi asbucin buu lamid yahay hadda waxaad ka fahmaysaa inuu sheekhu u jeedo haddii suulka iyo farmurugsatada iyo fardhaxada labadaas saddexda cafa saddexdaas ay ka maqan yihiin laba xubin taa iyo tan maqan yihiin waa nin fartu ay gacantu maan tahay fartu ay maqan tahay cafwan laakiin labadan kale hadday labada xubnoodoo kore maqan yihiin dhib ma baad ka fahantay macnahaasaa ku jira ihaamka laakiin maqsuud maaha maqsuud ma aha loo jeedaa far walba oo la'aanteedu ay ceeb ahayd fii citqi اlkafaara faqdu anmulatayni minhaana waa ceeb hada huwa almaqsuud inaad fahanteen baan u malayn laakiin labadan maqnaanshoodu marka horeba aysan dhib lahayn saasuu sheekhu u maray marka laa zaminun curyaan kafaara god ku bixi maayo walaa faaqidu rijlin iyo mid ay lug maqan tahay aw khinsarin wa binsarin min yadin ama faryaro iyo faadumo hal gacan waxaad ka fahamtay laba gacan hadday kale yihiin culays ma lah hadday gacanta mid ku maqan tahay tanna mid ku maqan tahay waad shaqaysan kartaa laakiin hal gacan hadday labadan maqan yihiin ma shaqaysan karti aw anmulatayni aw faaqidu anmulatayni min hayrihimaa maqsuud ma aha maqsuud me waxaa loo jeedaa hadday hal far aysan maqnayn laakiin laba xubnood ay maqan yihiin waa ka nafsi faqdi اlasbici wey qultu waxaa idhi nawi wuxuu yidhi waxaad ka tagtay aw anmulati ibhaami ama ninay maqan tahay soolka xubinkiis uu maqan yahay soolka il labu ahaa saw sidiisuba labu aha waa inaga soo maray bal in ay saddex ka dhigeen calaa khilaafi haddii mid la waayo suul mama qabanay suulku laba hataa hadday maqanta wuxuu ka dhigan yahay far ay laba maqanta ilaa faruhu kale saddex saddex xubnood bay ahaayeen saa darteed tobankii geela ahaa waxaa loo qaybinayey saddex iyo bar iyo saddex iyo tuli saddex tuli soo ma ahayn laakiin suulka asagu tobankiis maxaa loo kala jebiyaa shan iyo shan adoo qaado haddii dad dagaalay oo suulkan isgoostay lagu keeno oo suulku intaa ay maqantahay maxaa le maxaa ku waajibtay shan halaad laakiin fartan baa intaa la goostay maxaa ku waajibtaad leedahay saddex alaab iyo hal ulukee dalool saddex meelood daloolke marka saasay kala yihiin marka wuxuu le nawowi suulkii haddii xubin la waayo wuxuu ka dhigan yahay far laba xubin ay ka maqan yihiin wallahu aclam waa siduu sheegay sawaab wey walaa harimun waa yeella kafaara ma galo kaasoo caajizun can ilcamal waa yeel waxaa jira dhallinyarada ka xoog badan oo shaqaysanaya lixdan jir labaatan jir ka fiican baa jira laakiin waa waa yeel xaggana caajis can ilcamal ah waxaan kaloon gelaynin weeye kafaara guud waman akaru waqtihin majnuun junuun muطbiq ah nin inta badan baa yaallaba oo waalan oo addoona ma la xorayn maxaa ummadda dhib baa usoo kordhis addoon meel ku xunoo sayidkiisu haysto waa nugu soo daysayba meel loo dhaqaaqay iyo tabarba looma hayo waman akaru waqtihi akar awqaati baa loo jeedaa majnuun wa mariidun laa yurjaa bur'uhu iyo mid xanuunsanoo la rajayay inuu caafimaado asaguna lama xorayn karo oo geli maayo weli waxaan ku jirnaa marka xuyuubtii almukhillati bilcamal fain bara'a hadduu bogsoodo adoon cafwan addoon xanuunsan ood moodayso inuusan caafimaadaynin yaad xoraysayba saad u xoraysa farxu farxayd uba caafimaada uba ka maxaa la samay fain bari'a hadduu bogsado baana waxaa caddaan alijzaau xoraynta inay gudday fil asaxi haddaynu qabsano waa qaacida aad kusoo aan soo sheegay furuucdeedii weeye halcibratu fi اlcuquudi ma fii nafsi اlmri aw bidanni اlmukalaf ayib haddaan dhahno xukumku wuxuu ku xidhan yahay malaha mukalafku maluhu muxuu malaynaya addoonka inuu yahay addoon xanuunsan oon laga wacaalqabin inuu caafimaado idan xorayntaa ma asxin maan leeha haddaan ku dhisno xukumku wuxuu ku xidhan yahay maa fi lwaaqic wamaa fii nafsi اlmri adun baa moodahay inuusan caafimaadaynin xaqiiqahan waxaa weeye xanuunkiisu wuxuu xanuun laga kacayo laga caafima waaba ka hadda caafimaadaa lagu leehay marka xaqiiqat اlamri iyo dan mukalaf baa iskhilaafsan furuucdi bay ka mid tahay marka asaxa aaniga ka soo wuxuu wuxuu ku xidhan yahay dan mukalaf asaxun wuxuu ku wuxuu ku xidhan yahay maa fii nafsi اlamr qaacidada marka furuucdeeday ka mid tahay wuxuu u gudbay sheekhu qaydkii saddexaad kamaal الriqi taxriiru raqabaa la yidhi raqabana waa inagii soo marray qaacidadan kuu soo sheegay almuطlaqu min alasmaaءi yatanaawalu alkaamila fi اlإثbaat alkaamil min almusamiyaat ayb fi اlإثbaat la fi الnafyi ilahay wuxuu uhi fataxriiru raqaba qoorta laguu diray qaacidada horena ku darso alxukmu idaa culliqa bishayin wawa taxriiru raqaba lam yahbut ilaa biwujuudi maa culliqa oo raqaba ah. raqabana waa la idlaaqay riqaabta loo baahan yahay addoonka loo baahan yahay waa adoon addoonka kaamilka ee dhammayska tiran halkaasuu qaydku ka imanaya ma aha waxa layska qoraaye waa maxay usuul bay ku salaysan tahay haddaba hadday sidaa tahay walaa yujziu gudi maayo shiraa'u qariibin xigaalo iib soo iibsigeed qariibkaas waa qariib ama farac ah ama asal ah ruux qaraabadaada markaad soo iibiso kugu xoroobaya baa laga hadlaaya waa man yactiqu calayka hooyadaa aabbaha walaal muxuu ahaa wiilkaadi wiilkiisii awowgaa man malaka daa raximin maxramin cataqa calayhi xadiidkaad garanaysan bay ku salaysan yahay walaa yuzu ma gudahayo shiraau qariibin xigaalo soo iibsigeed biniyati kafaaratin kafaara gudniyadeed lagu soo iibsado ma suuragelaysa wey waxayna u suuragelaynn sababtu maxay tahay waxaan u suuragalaynin addoonkan hadda aad xoraysay ee niyatulkafaara ku xoraysay ma aha addoon dhammaystiran maxaa yeele saasaad u soo iibsatayba si otomaatig ku xoroobay kuma xoroobin kafaara budkaada ee wuxuu ku xoroobay binafsi shira binafsi shira buu ku xoroobaya ayib ama bilmilki buu ku xoroobaya marka ma aha waxaan isku ogayn almuطلq min اlasmاء yatanaawalu alkaamila min almusamayaat addoon buuxa maaha midka addoon bannaankiisa joogay oo adiga markaad sooid midkaad uu soo galay adoo aad xoraysay biniyat kafaara ku xoraysay baa la rabay kana waa maxay qaraabanimadkaadi ku xoroobaya inuu usuushaadi yahay ama uu farac waarida kuu yahay ku dhaqaaqay marka dhammaystirankii iyo buuxsankii addoonnimadaa dhaawac gaadhay saasaana u diidna almuhim abu xaniife wuunugu khilaafsanya masalada waa diidanya isagu wuxuu leeyahay asalkiisa waxaa weeye shiraha laftirkiisaa yaa caqdu cataaqatin buu taagan yahay ashiraau ma aha in milkigu soo galo soo iibsiga aad soo iibsatay baa automatic xoraynaya buu asagu taagan yahay saa darteed raximkaadi waalidkaa iyo wiilkaadi intaba waad xorayn kartaa biniyat ilkabaarad ku xorayn kartaa buu taagan yahay lianna ashira'a nafsuhu waa caqdu cataaqatin cinda abi xaniifa annagu waxaan leenahay madhabkan wuxuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay cala اlmilki uma yaxsul cidqu binaan cala اlmilki waad soo iibsan milkigaaduu gelayaa markuu milkeeda gala kadib baad xorayn lanna nusuusta waxay ku timid bilqaطci inaan la xorayn karin waxaadan milkisanayn walaa cidqa fi ma laa ymlik walaa طalaaqa fi ma laa ymlik idan markaad hanata kadib yuu cid ku suuro galaa waan soo iibsan milkigay geli markaasuu xoroobaya man malakuna xadiidku yidhi annagu halkaasaan ka wareegnay marka milkigaada markuu soo galoba ruuxan wuba dhaqaaqaye kafaaragud kuu noqon maayo marka waxaa ku yimid naqsi baa ku yimid fii kamaal arriqi waa qaydka saddexaad eed soo martay aan iskaga tago wuxuu uhi sheekhu walaa ummi waladi addoonkuu ilmo dhashayna kafaara gud laguma xoreeyo ayaduna nafsa shaqadii maxaa ku jira waxay ku xoroobaysaa ilma dhalkeed bay ku xoroobaysa leanno markay addoonta dad u lamato wax kuu dhasho waa hooyo carruur bay kuu dhasho waxaybay sugaysaa geedidaada keliya saadaad u nafbaxdo ba dhaqa waa xor dhaxal ma gelayso waan ku xoreeyey kafaarigud baan raxmaas lugan anaaba socday haygu abaal sheeganin bay ku leedahay marka addoonnimadeedu ma buuxdo ma buuxdo wadii kitaabatin saxiixa addoon la mukaatabeeyey mukaatabad saxiixa ah isaguna sababkii uu ku xoroobaya baa hadda ixtimaal ku jira ma kitaabadu ku xoroobaya mise kafaaradu ku xoroobaya markaasna naqsi baa ku jira fii fii kamaal rabt abu xaniifa iyo axmed waxay dhaheen yujzi mukaatabka addoonka xoolaha lagu dhigtay kafaara gud buu galaa waa la xorayn karaa saasay yidhahdeen maxaa yeelay laakiin bishar waa inta uusan wuxuun ka bixinin xoolihii lagu dhigtay xoolaad ku shardhisatay waxaa tiri boqolkuna dad keento waa ku xoraynaya asagoo weli wareegin weli shilin kuu keenin yaa kafaara lagugu yeesho warawanku xooliyaa ku tiri kafaaru dihaar baaban kaa xoreey waa xoroobayaa bay leeyihi hadduu waxba uusan weli bixinin laakiin mar hadduu bilaabo oo shilinkii uu soo halguro waxaa bilowday sada ku ku xoroobi lahaa laa yujzi marka muhiimadduna khilaafku waxaa weeye waxaa laysku hayaa kamaal raqi oo almuطlq min alasmaaءi qaacidada ahayd iyo ma ida culliqa اlxukm bishayin lam yataxaqaq ila biwujuudi ma culliqa calayhi cinda axmed riwaaya jirta ka madhabina aan iskaga tago wayujzi صaxiixa waa wuxuu ka ixtiraazayaa addoonka la kitaabeeyey kitaaba faasida kaade weli waa addoon dhammaystiran oo kitaabada maba gelin isagu toos buu ugu baxaaya weeye kafaara gudki wayujzi waxaa gudaya mudabarun addoon la yidhi markaan dhintaad xor tahay hadda waa la xorayn karaa kafaara gud baa lagu xorayn karaa maxaa yeele waa adoon dhammaystiran addoon dhammaystiran weeye inuu kaa hor dhiman inaad ka hor dhimanna warba looma hayo mar haddaad ku tasarufi karto tasarufan kaamilan waxaa weeye tasarufkaasaa kutusahaya in addoonku weli uu dhammaystiran yahay laakiin wadaaddaa diidan oo mudabarkii marinhaya meeshii mukaatabka waxaa kaloo asaxayo marxab tee wey wuu ka daranaya muddada ka xoog badan xataa iyadu khilaafkeeda iyo beeceeda iyo mudabar beeciisu khilaaf badan kama jiro laakiin min walada waxaa weeye hataa beecdan la soo gala hadda iyadoo tagan badan iibin karin baa lagu leehay oo saxaaba badan isku kala tageen cumar iyaad garanaysaan iyo cali iyo wa mucallaqun bisifatin addoon lagu xidhay xornimadiisii baa sifa lagu xidhay hadda in la xoreeyo kafaarto yemiin aw dihaar laga xoreeyana way bannaan tahay ayib waxaad tidhi maalan addoonkaada meeshan fadhiya oo kafaaragadu gu yeeshay hebelow haddaad ka baxdo albaabkaas xor baa taha waa mucallaq bisifa mucallaq bisifa idan asagii noocaas ahaa oon weli meeshii ka bixin waad xorayn kartaa waxaa tihi haddaad albaabkaa ka baxdo ama aada shirika dhaafto xor baa tahay isagoon dhaafin baa tihi kaale e waxaan kaa xoreeyey xor baa tahay can kafaarati ihaar aw alqatl way bannaan tahay wy lanna ifadii aad ku xidhan lama helin ka horna tasarufku waa kuu bannaanaa falow araada hadduu doono haddaba falow minhaaj baa laydhi ma gudubto ixtiraaz iyo miaal soo ma ahayn ama waxbaa lagaga ixtiraazahayaa ama masala lagu miaalinaya tan waa tii ixtiraazkahay falow araada hadduu doono bacda tacliiq weeye hadda intuu yidhi albaabka haddaad ka baxdo xor baa tahay jacla alcidqi cidqigii inuu ka soo qado almucallaqi shardiga lagu xidhaya sifada kafaaratan lam yajuuz ma bannaano markaasi looma ogolo maxaa yeelay cidqigaas horaan buu dhaco waa cidqi mucallaq bisifa sifada haddii la helana xornimada waa la heli marka kafaara isuma bedeli karo kafaara isuma bedeli karo waxaad tidhi matalan haddaad gurigaa gasho gurigaa haddaad gasho xor baa tahay waa maxay waa xornimo lagu xidhay sifo lagu xidhay taa waa mas'alo markaasaad idhi kaalay haddaad gasho xor baad ka tahay can kafaarati yamiini hora maxaad tii haddaad albaabka ka baxdo xor baa tahay hadduu ka baxso ma xoroobeen adoo waxba u sheeganayn buu oroobi laha kafaarana ma noqdeen waad ka daba tagto waxaad tidhi haddaad ka baxdo ama aad gasho waxaa tahay xor canilkafaara kuu noqon mayso maxaa yeele sadka waa guntamay intaysan dhicin waad waad si munajas ah yaad u xorayn kartaa laakiin tacliiq damba ma keeni kartid tacliiq horaa baa ka horreeyey ayb taasuu shek gorow alaad hadduu doono bacda tacliiq tacliiqu intuu dhacay kadib jacala cidqi اlmucallaqi cidqigii mucallaqaayo hore qudhigiisii kafaarata inuu u bedelo lam yajuz limaada waxaa dhaawaca galay weeye kamaalu riq miyaa dhaawaca galay mise mise sababku ku xoroobahaya ayaan yaan ahayn khaalis sabab mustaqil oo horeeyey iyo midaad ka dabageysay oo asna mucalaq iyo tacliiq calaa tacliiq wey ma soconaysay leeyiin marka waxaa weli ku jira naqsi baa ku jira fii kamaali riqi halkaasay shaaficiye ka boodeen maya laguma kalafinaye cidqiga aad ku xidhay sifada qudhigiisaad u bedeshay cidqa kafaara macalliqus wax kama dabageyninba waxaad tidhi haddaad ka baxdo albaabka xor baa tahay soo mucallaq bisifo maaha asagoo sidiisaa waxaad tidhi hebelow waaban ku xoreeyaba maxaad ii xoraysa can kafaarati yamiini shardi maadan sheegin xidqigan dambe ee kafaarada waa munajaz wax tacliiqa ma wad ee waxa mucallaq bisifa wuxuu ahaa kii hore aan kafaaro shaqu ku lahayn hunana waa maxay waxaad tidhi albaabka haddaad ka baxdo xor baa tahay iska waxaad tidhi haa haddaad ka baxdo xor baa tahay can kafaarati yamiini waa laba shardi oo isdaba taagan laba tacliiq yaan yaan la khaldin shardigiisa digniinta xalay inaad u maadan joogin wax su-aala lama ogolo bacd darsin baa loo gelaya sheekh maxamed soo sidaa maa xalay sosaa iskuma noogey waata walahu waxaa u bannaan wadaadka wax horaynaya tacliiqu cidqi lkafaarati waa tii fiican hadda ad raadinayseen cidqu lkafaara kafaarada xorayntada inuu ku xidho bisifati sifa inuu ku xidhaa u bannaan way u banaan tahay ayb culays male maxaa yeelay isagoo mudlaqaaba bannaanaa in sifo madax bannaan lagu xidhana way bannaan tahay ee waxaa la diidan yahay cidqi mucallaq bishardin oo bisifa qudhigiisa inaad u bedasho kafaara gud u bedasho taasaa la diidan yahay aan iskaga tagno maxaan leedahay lianna alma'muur wuxuu ahaa taxriiru raqaba waana la helay oo hooseed waxaad tihi hebelow haddaad albaabkaa ka baxdo waxaad xor ka tahay kafaaradaydii taa waa waa tacliiqu cidqi اlkafaarati bisifa haddaad koo biyaha ii keento xor baa tahay kafaaratu qad waa xor ka tahay culays ma laha waa caqdi gooni oo sifa un ku xidha marka laakiin in tacliiqaa loo bedelo tacliiq mustaqila can ilkafaara loo bedelo kafaara guud baa la soo diiday wuxuu ihi sheekhu waictaaqu cabdayhi labadiisii addoon xorayntoodii can kafaaratayhi laba kafaara gudoo lagu lahaa way bannaan tahay can kullin mid walba nisfu da wa nisfu da uu ka bixiyey <laughs> nin baa lagu lahaa maalan ruux muslima uu dilay kafaaradii baa lagu lahaa bil maalin ramadaanna galmuu sameeyey maxaa laga rabay laba kafaaro laba addoonna wuu lahaa qorshihii qumanaa wuxuu inu addoonkan kafaaratu qatli baan ka bixiyey addoonkanna kafaaratu jimaaci baan ama dihaarkii baan ka xoreeyey saasaa la isku ogaa wuxuu idhi maya addoonka niskii iyo kan niskii kafaaradii qatliga weeye buuri niska kan ka soo hadhay iyo niska ka soo hadhan waa kafaaradii dihaarka way u bannaan tahay muhiimaddu waa maxay waxaa la helay leeyihiin taxriir raqabaa la helay maxaa laiga rabay inaan qoor xoreeyo waana xoreey maxaa iga rabtaa alxukmu idaa culliqa bishayin lam yataxaqq ila biwujuud waa la helay taagan yihin macnaha waad fahanteen baan u malay waa masale la odhan jiray tanziil ashqaasi manzila aashkhaas bay shaaficidu qaabkood yidhahdaan gabalada yaryarka ajzaada intii laisku ururiy yaa ruux buuxa laga soo qaadi karaa gabalka addoonka iyo gabalka addoonka isku gey maxay noqdeen addoon buuxa shaksi bay noqdeen marka halkaasay ka duulayaan dhib mala wuxuu ihi sheekhu walow actaqa hadduu xoreeyo mucsir mid saboolah nisfayn laba gabalo min cabdi can kafaaratin kafaara gud buu ka xoreeyey falasaxu waxaa way alijzaau inay kafaarada gudayso in kaana hadduu yahay baaqiihima intii ka soo dhalay labada addoon ay baaqi cabdayn baaqi lcabdayn labada addoon wixii ka soo haray xoran hadduu yahay masalada inoogu dambaysay qaydkii saddexaad ee kamadu riqi ahaa wey nin mucsira ayaa wuxuu yidhi laba nis buu xoreeyo laba addoon ku lahaa laba addoon buu ku lahaa laba nis nis iyo nis marka wuxuu i labada nis baan xoreeyey can kafaarat dihaar iyadaan hadda haynaayo falasaxu alijza laakiin bishar waa in kaana baaqihima gabollada addoonka ka soo haray waa inay xor ahaayeen ila markaasi xornimo suurogeli waa addoon mubacada nis baad ku lahayd nisna xor buu ahaa kana nis baad ku lahayd nisna xor buu ahaa kadib waxaa tihi niska waan xoreeyey niskana waan xoreeyey maxaa meesha ka soo booday addoon dhammaystiranoo xor ah laakiin haddaad ka nis ka xorayso kana nis aad ka xorayso qaybaha kalena ay weli addoonnimo baaqi ku yihiin lama helin taxriiruraaba lama helin taxriiruraqaba lama helin ayb intaasaan iskaga tagay dhib ma lehe marka masaladii kale wuxuu u gudbay qaydkii afraad ee ahaa kown cidqi khaaliyan min shawaa'ib اlciwad waa cibaado ikhlaas iyo sidqiday u baahan tahay ciwad iyo ujuro iyo mushqayad hebel duurka salaada duurka haddaad tukato boqol shilin baan ku siin oo saa tukada ka waran ma soconayso cibaadada lagama qaato way ujuuro maadaama kafaara gudkuna ay tahay ibaad cibaado ay tahay haddiiba uu soo galo wax kale iibsi kafaaradaadii dhaawac baa gaadhaya ama maba ansaxayso qaydkiiba hadda kuu bilowda wuxuu ihi walow actaqa hadduu xoreeyo addoonkii can biciwadin buuna ku xoreeyey ujro iyo bedel lam yuzi ka gudi maayo can kafaaratin ka gudi maayo addoonkaadii baad xoraysay adigii maaliga ah waxaad ku xoraysay biciwadin inaad bedel qaadato lam yuzi can kafaara ciwadku waa kuwa asaxahaya addoonkuna waa xoroobaya laakiin kafaara gud noqon mahayo muhiimaddu waa intaa limaada khaalis ooma aha lilahi subxaana waa xaq ullah kafaaradu waa xaq ilaahay ilaahayna laysa lilahi shariik waxaan waad iibsatay ilaahay umaadan bixinin ayb halkaasay masaladu u laabanaysa wاlictaaqu bimaalin min alcabdi aw غayri xorayn maal wax lagu xoreeyey ka alaaqin bihi bimaal bm kitabka kulcn ku soo maray hadduu nin ajnaba ku yidhaahdo war gabadha waa isku rafaadeeraniyo hal malyanna hoo gabadhana fasax adu meesha maxaa gaa gabadhaan u danqada oo yaa tay ree hebel baa aniguna aday kuu taallaa haddaad lacagta ninka ka qaadata gabadha way furmay soo maaha ikhtilaacu ajnabi waad soo martay walictaaqu addoonka in la xoreeya bimaanici badela maal ka alaaqin bihi bilmaal buu lamid waa asaxaya xorintaa way asaxaysa laakiin ma noqonaysaa kafaaragud maya hasku khaldan laba mas'alo hadda masaa'il wuxuu bilaabi doonaa ku lug leh masladan marayno laakiin aan baabka khusaynin wuxuuna u keenay in qaydkan uu caddaado cidku waxaa la rabaa inuu ka barxtiran yahay iibsi waxaad adugu leedahay waa inaad ilahay dartii u xorayso dembigaadi si loogu dhaafo ilahayna aad ugu qadinto laakiin mar hadduu meeshu beec soo galo adigu xoraynayey ee kafaarad lagugu lahaa kafaaradii haddaad iibsato ama bedel qaadato khaalisa ma aha liwajhi illahi alkariim niyadiina saafi ma aha maxdiyana taasa meesha ku jirta aan iskaga tagno marka waa daabit ay shaaficiyadu sheegaan meeshana ku jirta aan iskaga tagno halka marka waxay yidhaahdaan marka lasoo khulaaseeyo mustadci ama aalib dheh halkan waxay yidhaahdaan ninka aalibkee codsanaya ee kule addoonka xoree intaana ku xoree waxaa laga soo qaadayaa saaxibu jacaala waa saaxibu jacaala Eh, kaas isagu jacaalgas waxaad tidhi haddaad saa yeesho waxaasaan ku siin telefonkayga ninka soo hela boqol shilin buu marka maalig iyo mustadci maalig iyo aalib aan dhahno meesha maalig waa ninka addoonka iska leh aalibna waa ninka codsanaya in la xoreeyo labada aan kala fahmo adoo addoon leh waxaan ku idhi addoonkaada haddaad xoraysay hebelo waxaan ku siinayaa toban kun anugu markaa maxaan ahay ka saaxibi jicaalati aalibna waanahay mustadcina waanahay dhankaa marka aalibka dalbanaya adoonka in la xoreeya biciwadna lagu xoreeyo wax ka soo qaadi ka saaxib aljacaala ninka maaliga ah ee addoonka iskale waxaad ka soo qaadaysaa ka baayicin nin wax iibinayaad ka soo qaadi biciwadin maxaa yeelay addoonkiisii inuu aniga iga iibiyey bay toban kun iga iibiyey bay ogtaa soo maaha ninkaa marka waa saaxibu baycin wa shiraa aduguna ka saaxiibi jacaal iska soo qaadaya marka eeg hadda marka falow qaala hadduu yidhaahdo aalibu tan waa miaalkii alowdii miaalkaahi falow qaala aalibu hadduu yidhaahdo actiq xore actiq xore hebelow umma waladika addoonta ilmaha kuu dhasha calaa alfin ku xoree oo faactaqa uu yeelo warkii oo uu xoreeyo nafada cidqiga waa fulay walaaimahu waxaa ku laaimay aalibkii dalbaday in la xoreeya adoontana alciwadu kunkii baa ku laaimay warku soo macad idan aalibki hadda muxuu noqday isagoo ka soo qaado yidhi islaantaa ninkii maanta fasaxa ee ka sii daaya mareegta wuxuu igu leeyahay kun baad ka soo qaadaysa saaibu jacla ka soo qaada idan markay hawshii dhacdo anuu hawsha aan ku dhaqaaqay leedaa ii diray waxaan kaa rabaa ciwadkaygii addoontiina xorowday laakiin ma kafaaraay noqonaysa may ma noqonaysa yaan la isku khaldin masaa'ilkaas lianna waxaa ku jirta shaa'ibat ciwad miya waa ciwad sariix ciwad sariixa meesha yaal aynu iskaga tagno wakadaa waxaa lamida low qaal hadduu yidhaahdo actiq cabdaka addoonkaada xore calaa kada intaana ku xore oo faactaqa fi lasaxi waa lamid hadaynu qabsanno waa lamido waa xoroobayaa way addoonku ninka aalibkaana xoolihii uu sheegay baa lagu yeelan uu shardiyey laakiin addoonkaa noqon mahayo mid kafaara kaa guda xorayntaa kafaara kaa gudmayso liwujuud اlciwadi wain qaala hadduu yidhaahdo actiqu addoonka xore canii aniga iga xore aniga iga xore aalibka ah maxaanka igaga xoraysa calaa kadaa kun igaga xore fafacala waa yeelay ninkii laga dalbaday cataqa addoonku wuxuu ka xoroobaya can اaalibi kii dalbaday wa calayhi calى aalib اlciwad mushqaayadii ujaasaa lagu leeyay lacagti marka iyada marka mxuu noqday ka saaxibu jacaala tahay kafaara haddaan oga jeedayna iga gudayaa ka warrama anugu waxaan ihi hebelow addoonka xoree adab aad leedahay maxaad igaga xoraysaa kun aan ku siinayo anigana iga xoree addoonkaa marka xoroobay ma wax mafcada anugu ka qaatay kafaaro gudanay maya idhahaadi warka inaad fahanteen baan u malay almuhim addoonkaa waa xoroobay lacagtana waa lagugu yeeshay laakiin hunaa waa ka duwanta wuxuu ka xoroobayaa kafaaridu waa kaa gud adiga aalibka ah ayb haddii laakiin kii maaliga ahaa xoraynta addoonku u xoroobay u niyeysto kafaara gud ka warrama taa waa baaila leanna wuxuu ka qaatay xorayntaas ciwad baa isagu qaatay inaad fahanteen bay lata marka aalibka iyo maaligu hadda way kala duwan yihiin maaliguna kafaara u noqon maayo addoonka u xoreeyey aalibkii way u noon maay nina ciwad buu aadanaya waa baayic buu noqday nina waa ka saaxiibi jacaala oo wax ciwada ma qaadan isagaa bal cidwad laga qaatay waa fahanteen ba iskaga tago hadda wuxuu sheekhu ujeeda muhimmaddu waa inu addoonka xoroobo laakiin tafsiilka waa inaad uga aad fahansanaato inaad fahansan maxaa yeelay niyadii baan mujarada ahayn xaali ciwad cinda almaali cinda almaali marka kafaaradiina khaalis kama aha sida a masle mushkila aad timid qaacida aan soo sheegay farceedana waa ka taqdiiru اlmacduumi kalmawjuud shay aan jirin waa asal min usuul اfiqhi waa qaacida muhima jiddan bacd اlfuqaha ba intay inkareen buqaraafi meeshuu ku sheeg kutubtiisa ma daayo toban miaal labaatan شhan wadaadaha diidayna wuu ku qoslaa qolya aan waxba fahaynoo ducafaa ayaa yidhi buu i shareecadu shay un jira keliya wax ku dhistaa hareecadu shay aan markaa joogin bay ka soo qaadaa inuu joogo shay joogana waxay ka soo qaadaa min xayu اlxukmi inuusan jirin lanna almacduuma sharcan kalmacduumi xisan ayb marka amiliyadeeday ka tahay marka waxaa kuu yimid markii lagu yidhi hebelow addoonkaaday hebel ah iga aniga kunna igaga xoree ood xoraysay sidee aniga aalibka adoonka xaggayga oga xoroobaya kafaar gudna igu noqonaya baa ishkaal ku yimid ishkaalku maxaa keenay laba asal asalka koobaad addoonka xoroobi mahayo ilaa lala yimaado laftu ictaaq oo addoonku wuxuu ku xoroobaa bisabab lala yimaado waanku xoreeyey ah ama xor baa ah. ninka warkaa odhana waxaa ah inuu yahay maalig uu addoonka yahay addoon marka aanan mulkiin anugu xorayntuu maaliku xoreeyey see aniga igu noqday xornimo igu noqd maxamed baa addoon kale waxaan maxamedow addoonka aad leedahay hebel ah hee iga xore aniga xasan ah bialfin addoonka xuri waa ku xoreeya yaa odhanaya lafdiga yaa la yimid maaligii baa la yimid yuuse ka xoroobayaa aniga aalibka ah idayskii isqabadsiiyo ya idan waxaa weeye aniga is iga iibi horta waxaa qadaran way meesha ku jirto wey maxamedow addoonka iga iibi waa kaa iibiyey waan mulkiyey kadibna waxaan kuu wakaashay inaad adiga maxameda ah addoonka xorayso way fahanteen bay ila tahay ishkaalka saasoo looga baxaya miaalu diyada oo kale waad ogtihiin nususanadu waxay ku timid ruuxii muslimkee la dilay xoolaha magtee laga qaato waxaa dhaxlaya warasadiisu sidaa maaha waxaana sharطi ah fii shuruuط اlirti waa taqaanane in xoolaha la dhaxlaayo uu milkisan yahay ka dhintay oo la dhaxlaayo asagii waaba la dilay magtan boqolka halaad ee laga dhaxlahayay islaantiisu caruurtiisu iyo aabbihii ay qaybsanayaan goormuu milkiya dhimay aakharuba aadee waxaa la qadarayaa markay naftu ka sii baxaysee laa ilaaha ila اllah wasiilaha inuu mulkiyo uu hantiyo uu yeeshay sharcan boqol xalaal oo magtiisii ah xoolo marka uu leeyahay buu qalafkaydoo ka dhintay yaa mulkii marka oo dhaxalahaya warasadiis marka waa taqdiiru lmacduumi furuucday ka mid tahay wal asaxu waxaa wey marka ishkaalkii jawaabtiisa waka asaxu waxaa weeye annahu yamlikuhu addoonku wuxuu mulkinayaa caqiba lafdi اlictaaq markuu maaligu ku dhawaaqo waa ku xoreeyay addoonkii ayaa waxaa mulkinaya qaalibkiimaa mulkinaya waad fahanteed uma yactiqu waa xoroobayaa calayhi cala aayib buu ku xoroobaya ayib ilan ciqu goormu yimaadaa bacda milkin haddana ma aha lama ogola haddana haddana waa laazim inay noqoto lanna uma yactiqu calayhi ay cala aalibi lanna wuu mulkiya soo maha horta milkiga xaqiiji daalibkii codsaday addoonka in laga xoreeyo horta wuu mulkiyadh oo goormu mulkiyey wuxuu mulkiyey marka maaligu uu yidhi addoonow hee waa ku xoreeyey uu yidhiba milkigii si automati wuxuu ugu wareegay ninkii dalbaday addoonka in la xoreeyo markuu saa u mulkiyena asagu haddana ka xoroobaya lanna ictaaqa laa yakuunu ilaa bacda milkin ayib cidqiguna kuma suura galo ilaa bilafdin lafdigu yaa la yimid jiho kale jihadaa kalee la markay saa afkeeda ooga baxday weedho milkigu wuxuu ku soo wareegay weeye ninkii aalibkaa ah ee codsanayay adoonka in la oreeyey markuu kugu soo wareegayna si otomaatic kaaga xoroobayaa wy ila adaa ii dira inaan weedha sii daaye waa fahanti baro maray ayib nafs hay nafs hay nafs hay markaan iskaga tagno waman malaka cabdan aw amanahu faadilan hadda waxay u laabanaysaa qaydkii afraad baa weli socda oo ku saabsanaa waa kown اlcitqi khaaliya min hawaab اciwad qaydka furuucdiisii qaybo ka miduu tilmaami doonaa laakiin cafwan waan dhammaynay waan dhammayn midda ayay wuxuu u laaban hadda u laabtay masaladii ku saabsanayd wijdaanka faman lam yajid ninkaan qoor helin fasiyaamu shahrayn mutataabicayna furuucdeeda buu bilaabaya wuxuuna ku bilaabay arar fiican oo tan soo socota arar u noqon waman malaka cabdan addoon ruuxi mulkiya aw aman ama lacagtiisi mulkiya xaala kown amani faadila uu ka badan ama addoonkuba ka badan yahay can kifaayati nafsihi naftiisa baahideedii iyo wa ciyaalihi iyo carruurtiisa baahidoodii nafaqatan xagga biilka iyo kaswatan xagga marashada iyo wasuna xagga hoyaadka iyo minka iyo wa ataatan xagga agabka ataadkaasoo laabudda minhu aan laga maarmaynin laazimahu lciqu lianna waa waajib qaacidadaa soo marteen wey marka idaa culliqa alxukmu bishayin lam yafud ilaa biwujuudi maa culliqa bihi waad haysaa marka haddi qoor baad haysataa ka maran oo ka dheeraada baahidaadii asaasiga ahayd waajib bay kugu tahay inaad aad xorayso qaacidadaad ku soo marteen fi kitaab ahaara ina u khulwacaysaa ina almucayana laa yaqacu اlimtihaalu ila bihi ilaahay baa cayme raqabo raqabana waad haysaa idan waa inaad bixiso qaacidadii aan soo marray asal u tahay idan adoon baad heli karta ama lacagtiisi baad haysaa lanna ninkii hantida heli karaa adoonna waa heli karaa wy intaaba waay ka dheer waxay ka baxsan tahay baahidaadii adaga naftaadii caruurtaadii marashadoodii biilkoodii gurigoodi hoyaadkoodi iyo wa aaaثan laabudda minhu gooli iska duuban baa jirtoon loo baahnay idan baahidii asaasi wii ka dheeraada waxaa tahay waajida bixi wey maaa maaa u daliila intaan shuruuddan xaggee ka timid